Ah, wallahi waa nasiib daro waana talaxumo waana garasho la-aan dad mas-uuliyiina ah oo dal iyo dad hogaaminayo oo go-aanka ay qaataan maalin waldibu dhacayo waxaa wey marka go-aanka mar kale waxaa la rabaa in laga fiirsado uu sugan yahay inuu qabsoomayo inuu qabsoomayo cilada waxa ugu daran waxa weeye madashii oo iyadu kala afkaar ah haddana hogaan sare rabta haddana isla markaas raggii madashi ahaa iyaguna hadda kamid yihiin eh, musharaxiinti taasuna dhinta waa keentay waxaa kaloo dhintu keentay eh, madashii tiim kamid ahaay haddana dibadda wada joogaa saddex hogaamiya waxay joogaan ilaa iyo meelo kale kaga maqan dal gudihiisa xisaabaadka noocaas ah eh, hay-adihii caalamiga ahaa ee taakulan jiray ama waxtari jiro iyaguna aan doorkoodii muuqan eh, kiiskii oo kiis balaaran laga dhigay oo dadkii oo aan wix u bislayn oo caqabad siyaasadeed la dhex dhigay oo aan fahmayn xataa waxa la doonayo aan fahmayn xulashadu waxay tahay aan fahmayn qofka loo baahan yahay aan fahmayn doorka maanta ninka siyaasiga la rabo inuu noqdo aan ogeyn dhibaatada intaa leegta wacyigelin xoogla aan la samaynayo awareness oo aan dadka la tusin baahida maanta loo qabo in lasoo xusho xule dhaba oo hogaamiye dhaba oo soo saar hogaamiye dhaba si ummadaan u badbaado lix iyo labaatan sano ayaan ku jirnaa tii lix iyo labaatan sano ayaan ku jirnaa hogaan xumo lix iyo labaatan sano ayaan ku jirnaa maamul la-aan lix iyo labaatan sano ayaan ku jirnaa iska qabsi aan nadaam lahayn marka of the optimism waxay kamid tahay dhibaatada jirta bay hadda arrinteedu noqotay oo ma muuqato door eh, shariifa oo inay ka qaadanayaan arrinta eh, socoto hadda dadkii dadkii baa waxaa la yidhi hala soo xuro isimadii salaadiintii salaadiintii agabki lama siin eh, meesha la tiraayo looma cadayn ee goorta la filayo qaabka loo tiraayo looma cadayn dad kala doonayo wuxuu yahay looma cadayn waxyaala badan oo iska qabsashaala yimid marka dhibaatadii waa dib ou dhacday aqaladii sare oo la sugayay oo wakti ku koobnaa oo ladhahayo konton iyo afarta xurnood wax lasoo xiro iyadii waxaa umalaysaa maamuladii inay mataqaana ka gaabsanayaan oo qolo walba qolo walba ay ku adkaatay si ay u xulan lahayd sababtoo ah haddaan go-aanka kaleeto iyo waktiga kaleeto marka waxaa laga yaabaa inay wax ku darsadaan ku darsigaas ada waxa wey waa mar hadduu furmay waa iska soconaysa marka hore labad bay ku dareen haddana way kusii darayaan way kusii dari doonaan in u malayn maayo inay wakti sugan oo mucayima ah la helayo sababtoo ah xaggooda walaa arrintu ka dhamaan taasaana keenaysa inay dib u dhacdo waana tala aan sugnayn waana arrin ku adag mujtamaca labaatan iyo lix sano burbursanaa oo dhaybti ka dhuntay oo dhadankii akhlaaqda ahaa oo aada uga liito oo dadku badanaa u bateen u noqdeen dad maadi oo noqdeen material minded group noqdeen fikradii insaaniga ahayd iyo dhibaatada baaxadda lee tahay ee maskaxdooda ka maqan tahay waayahay eh, cabdiraxmaan eh, waxaa tahay siyaasi eh, weyn oo wadanka xaaladiisa wax badan kala socda dad badan waxay u aaneynayaan in dib u dhaca doorashada ay keentay beesha caalamka oo dhaqaalihii la rabay aan doorashada ku bixin dad badan arrimahaasay isweydiinayaan inay dabalac u keentay ma kula tahay adiga arrintaasi beesha caalamku door bay leedahay oo dadkeeda waxa laga dhigay maogtahay dadka waxa laga dhigay inay qiyim baa la bedelay oo waxa laga lagusi loo beesha caalamka deeqbixiyaasha danihii dalka oo dhan baa wuxuu ku xidma gacan shisheeye marka fikradii muwaadinka ahayd wadaniga ahayd ee doonaysa dalka in la ama saa meesha maqan doorkii shariifka ahaa ee ninka soomaaliga ah ee dareemaya inuu hogaamiyo dhabah baa meesha ka maqan doorkii waxa ka maqan in dalkan dal soomaaliyeed yahay oo shacbi soomaaliyeed yahay oo dhibaatada meesha taal dhibaato soomaaliyeed tahay ayaa ka maqan dad aan ka fakerayn wada heshiintoodii dib heshiisintoodii midnimadoodii wadajirkoodii soomaalinimadoodii hadday nin shisheeye wax ka sugaan taasaa dhibaatada taa doorka doorka nimanka dabada joogaa waxa weye masaalix baraye nina wixii dood wixii dood aakhira maanlaan meel uma fadhiyo dadkan hay-adaha caalamiga ah iyo dadkan dowlaha iyo ajaanibka ahi masaalix muuqda iyo masaalix qarsoon barayay waxaana xoog badan masaalixda qarsoon marka waxaa la rabaa ninka siyaasigaa ah inuu ogaado siduu arrinta soomaaliya ugu dhadhigan lahaa ugu dhadhigan lahaa waxa weeye inuu isku dayo inuu soomaaliya nabadeeda raadiyo midnimadeeda raadiyo hogaan suubanna u doono maanta waxa weeye waxaa la yidhi hala soo xusho laba boqol toddobaatan iyo shan xubnood oo ka imanaysa bulshooyinka waagi hore waxay ka imid jirtay carta dad yar baa tegay indhigaati dad yar baa tegay xamarna isimahaas nabadoona iyo isima yaryar baa tegay soddon shan qof keliyaa tegay marka hadda waxaa la yidhi boqol iyo konton iyo kow qof ha soo xusheen halkii xildhibaan macnaheedu waxa weeye grassrootki aasaaska asliga ha la oo dadki meeshii ay joogaan ninka markuu deegaanka ka yimaado wuxuu ka hadlayaa deegaanku ka yimi wakiilka yahay deegaanku ka yimi markuu wakiilka yahay dowlad goboleedku ka wakiilka yahay dowlad goboleedka markuu wakiilka yahay dowladda soomaaliya bu wakiilka yahay intaasoo jaran jaro qof mas-uuliyaddeeda qaadi kara wey qof isku xili kara meeshuu ka yimi baahida jirta iyo baahida guud ee soomaaliya deegaanka u ka yimi maamulkiisa iyo dowlad goboleedka dowlad goboleedka marka uers waa degmo degaan buu ka imanaya wuxuu imanayaa gobol gobol bu imanaya wuxuu dowlad goboleedka dowlad goboleedka wuxuu uga sii gudbayaa dowladda dhexe ee soomaliya ninkaas waa inuu ahaadaa mas-uul ummadaas qaadi kara waxyaalaha ay baahan tahay geyn kara madasha dhexe ee baarlamanka soomaaliyeed una sheegi kara ummadda soomaaliyeed baahida jirta waxay tahay xal guudna ka gaari kara soo xuri kara hogaan suuban ee dalka dalkay dadka saar dhibaato ku jirto maxay kuula muuqataa arrimaha haddan waddanka ee uu ku jiraa marxaladda wadanka haddan uu marayo wallahi anigu haddee arrinta puntland waan ka shaqeeyay oo khabiir baan ka ahay ilaa iyo burburkeedana madax baan ka ahaa xoogaal baanu ahay waxa ka jira waana arrin adag maaha federaalka wax karawda wasuxuceynta arrimaha gudaha oo aan kasoo shaqeeyey iyaduna wax adag maaha waxaa jiray degmooyin fara badan ee deegaanka laga balabo caawad ilaa iyo doolow jubbaland iyo ilaa baydhabo falweyne ilaa ceelbuur ceelbuur ilaa buulo berde buulo berde jowhar marka meelaan tega male dadka soomaaliyeed waxay sugayaan hogaan dhex isku xidha dadku waa dad dhibtooday shan lix iyo labaatan sana kala ququbay dadku waa u diyaar waana bislaagan waana og yihiin dhibta jirta intay leetahay mid tegay yurub ilaa america ilaa australia iyo mid gudaha joogaa maanta waa og yahay baahida loo qabo hogaan suuban waxa weeye marka inagii dhinacaan u raadinayna waxa weeye xulashadi wey xulashadii waxay noqotay maadi bini aadamkuna waa hadduu maqno laba jid weeye jidka suuban hadduu ka leexdo oo jidka qaloocan maro cawad buu qaadanaya ninka soomaaliya wuxuu noqday corruption corruption buu noqday nin corruption iyo lacag iyo maadi iyo maxaa laga helaya maxaan ka helaya nafac doon buu noqday maaha qiyam doon waxaan u baahanaha rag qiyam doona ah. waxaan rag dharka u dhigtaa sida leegadii iyo hogaamayaashii hore iyo rag doonaya dalkaan inuu soo laabto qali doonayo ka soo qaad puntland puntland maanta waa madal laga dooranayo xubno ilaa iyo afartan qof ilaa iyo afartan ilaa konton iyo qof haddii konton iyo kow qof oo xula oo dhaba la doorto waxay anfacaysaa ummadda soomaaliyeed waxay soo celinaysaa hogaanka soomaaliyeed waxay dhiiri gelinaysaa ummadda kaleto maaha shardi in dadka dhan way ficnaan lakin waxa way shardi waxaa in meel laga balaabo unug wanaagsan puntland waxay balod waa federalisationka waxay balooday maamul in la sameeyo soomaaliya maamul noqoto federaal raadiyo halkaan laga tegay dawlad la raadiyo madaxweyne la soo celiyo la tago madaxtooyadii system soo celiyo maanta waa inanu balownaa dad siem qaabkean soo marray waan balownaa dad xula ah oo lagu daydo oo lagu dayn karo oo hogaan dhaba u hadla oo dhaqan suumba leh oo aan iska gey ahayn iska gey iska gey na dishay iska gey na toobatay iska gey waaynoo macno tirtay marka waa inaan geynaa nin reerku waa yaqaan reerku waa yaqaani ninka ka haboon inaan ku haboonan dadku waa yaqaani ninka ka bixi karin inaan ka bixi karin ummaddu maanta way kala garanaysaa ninka mas-uulka iyo ninkaan gayr mas-uulka waa inaan u helnaa rag dhibaatada soomaaliya ka saara puntland markay raggaa hulato insha allah kuwa kale waa ku dayanayaan laba boqol todobaatan nadiif a imanaya hogaan suubada dowla badan